بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وشطتين وشطتين دار نس شيء حار run wlmudaaricu min facalta in jucila cayna lahu lwaawow laman yujaau bihi madmuuma caynin wahada alxukmu qaad budila بذلا لما يدل على فخر وليس له داعي لزوم من كسار العين نحو قلا وفتح ما حرف حلق can ilkisaa'iyi fi da nawci qaad xasalaa fi gayri hada lada alxalqiyi faadxan ashiic bilitifaaq ninka aatin siiga min sa'ala in lam yudaacaf walam yushar bikasratin owda minka yabqi wamaa sarafta min dakhala bismi illaahi araxmaan araxiim waxaa culima inoo soo dhammaaday noocun yugsar facala afar qaybood bay noqotay mudaaric ahaan marka la eegayo ficilku markuu facalo yahay bictibaari mudaaricihi yanqasimu ilaa arbacati aqsaamin inuu yahay noocun yugsar oo yafcilu ku imanaya yafcilu noocun yugsar oo yafcilu ku imanaya waa noocun yugsar oo maxay ku imanaya inu nidhi yafcilu iyo inuu yahay noocun yudamu oo yafculu ku imanaya yafculu iyo inuu yahay noocun yuftaxu oo yafcalu ku imanaya yafcalu iyo inuu yahay dulwajhayn oo ama yafcilu ku iman ama yafculu ku iman afartaa qaybood ayaa culima laga dhigay ama loo qeybiyey facala mudaariceega afar baynu qaybinay waxaa inoo soo dhamaaday noocun yugsar yafcilu inta jeere facala ay yafcilu ku timaad waa imise nooc baynu soo nidhi culimo lix baynu soo nidhi bal lixdaa magacaaba lixdaa bal hadda culimo magacaaba maxaad tidhaahdeen facalo oo muctalulfaai bilwaawiya mudaaricee tusaale keen tusaale waa wajaba yajibu wajaba yajibu waa kow haye number kala laynaga rabaa haddana facalo oo muctalulfaai bilyaai ah mudaaricee waa yasara yaysiru yasara yaysiru waaye qayb saddexaad baa laynaga rabaa facalo oo muctalulcayni bilyaai ah tusaalaheegana baaca maxaan ku mudaaricaynaa baaca yabiicu tusaalaha afraad baa laynaga rabaa facalo oo muctalulaami bilyaai ah tusaalihiisa hadaa hada mudaariceeya yahdi qayb afraad baa laynaga qayb shanaad baa laynaga rabaa mudaacaf facalo oo mudaacaf laazima ah facala oo mudaacaf laazima ah tusaale xanna oo macnaheegu yahay xanna wuu jeedsaday miyaa may xanna wuu jeedsaday waa shaadka xanna wuu ololay ama wuu taahay maxaynu ku mudaaricaynaa xanna yaxinu qaybtii lixaadee ugu dambeysay baa laynaga rabaa shuhrat lkasra waa boqol iyo soddon ficil meelahaasaa la yidhaha gebigiisaba luqadda markii la baaday cafwan cafwan boqol iyo toddobaatan ficil meelahaasaa la sheegaa boqol iyo toddobaatan ficil shuhratulkasra markii hala baada la yidhaha ilaa boqol iyo toddobaatan ficil meelahaas ayay noqonaysaa waaye culima waxaa laynaga rabaa haddaba shuhratulkasrihii bal tusaaleeya maxaan ku tusaalaynaa shuhratulkasraha waa daraba yadribu daraba yadribu waa war dhan weey haddaba culimo muctalulfaai bilwaawigu shardi loo xidhaa miyuu jiraa wax shardioo loo xidhayaa ma jiraa facalo oo muctalulfaai bilwaawi ah maxaa loo xidhayaa shardigeegu waa maxay maxaad tidhaahdeen alaa yakuna alaa yakuna sax xalqiyuda haynagu godin ila naxwiilayaal baan noqonaynaa insha allah alaa yakuna xalqiyulam haddaan idhaahno xalqiyudan ismigii yakuna la moodaya waa khabaru yakuna alaa yakuna xalqiya laam xalqiya waa inaad ya kor dhigta alaa yakuna xalqiya laam waa inuuna xalqiyulaam ahayn waayahay maxaa tusaale u ah hadduu xalqiyulaam noqdo wadaca ama waqaca wadaca iyo waqaca maadaamay xalqiyulaam yihiin mudaaricoogu waa caynkee muxuu ku imanayaa mudaaricoogu waqaca iyo wadaca muxuu noqon waa yaqacu yaqacu iyo yadacu yaqacu iyo yadacu saasuu ku imanaya waxaa inoo muuqata markaa ardaye waxaa si toosa inoogu muuqato oon arkaynaayoon indhaha ku haynaa inayna yafcilu ku imanin maxay ku timid yafcalu shaad ma jiraa ka shaadoobay shaadkoogu waa imise kelmadood labada ficil bal sheega wahaba iyo iyo wadara in maay qiyaasku muxuu ahaa in sidee loogu dhawaaqo mudaaricooga in yehibu hada la kasriyo wadarana in caynka deo daalkaa la kasriyo yadiru la yidhaah maxay ku yimaadeen labaduba yafcalu yahabu iyo iyo yadaru facalo muctalulfaai bilyaaia shardi loo xidhaa ma jiraa ama wax ka shaadoobay miyuu jiraa markay muctalulfaai bilyaai tahay shardi iyo shaad midna ma midna ma jiro shardina ma jiro shaadna ma jiro waa muctalulfaai e bilyaai markay tahay facalo oo muctalulcayni bilyaai ah oo baaca iyo kuma toban ficil ka tusaalaynaya muctalulcayni bilyaai saw baaca maaha tusaalaheegii maynaan odhan dee waa boqolaale bal kuma tobanun ka dhigaya toban toban midhoo qura kumaa keenaya muctalulcayni bilyaai ilan sheekhow haddaadan xabadahan rogrogis odhan odan intaasoo erey baan doonaya odhan inaan ka keeno ile wixii kuma fududaanayaan muctalulcayni bilyaai kuma odhanayo toban midh baan ka keenaya cashra kalimaatin min facala muctalilcayni bilyaa ar maxaynu nidhahnaa culimo kumaa toban ka keenaya waa toban xabo oo toban kuba facala ah oo tobankuba muctalulcayni bilyaai ah lama haya miya ardayga dambe waa kuma ma xaajigaasi majliskiisii buu bedele aan cabdirashiidow ha limaada kayarta makaanaka alawal waayahay waxaan odhan lahaa hadduuna gacanta taagi lahayn su-aaluhu ka dhuuntay waa laakiin may sidaa maaha waayahay ko baaca kaada o macnaheegu maxay yahay kaada wuu sigay may kaadadu wuu sigay hadday tahay ma aha kaadada wuu sigay waa ficilo oo mudaariceega alifka unbaa jooga mar kastoo alifku alif ahaantii ahaada waa ficila la yidhaha inta badan khaafa sow ficilo ma aha markaad mudaaricaynaysa alifku alif buu ahaanaya yakhaafu mar kastoo alifku uu wow noqdo ama ya u noqdona dee waa facala inta badan kaadadu markay shirqool tahay bay tahay tenan waa akiidu kayda haye baaca iyo kaada labaan ku hayaa labaan ku haya haye maxaa tidhi saara waa saddex eeg hadda haddaad saaradaa siin iyo saad u kala akrido mid afraad baa ka soo baxaya iyadoo saadana ku darsa haddaba iyadoo saada iyo iyadoo siin haye afar baad haysaa haye maxaa tidhi xaana shan baad haysaa ya maxaa tidhi daaba haye lix baad haysaa ya may waa waa fooxiyo foox de misterkii waad aragtaa foox se wowga ma arkaysid foox waa wow ya maxaa tidhi haada may haada waa yahuude inaa hudnaa soo kii hidnaa lama odhanay inaa hudnaa ilayka ay rajacnaa ilayka haaba waa ficila yahaabu lix baan haya afar qura dhiman afartaasi waa iska basiid xaraf quaad ka soo saaran kartaa ataa xaraf qura waad ka soo saaran kartaa haye sheekh cabdiweli baa xaggaa yidhi ana afartaa ku daraye waa xaada waa kow dalika maa kunta minhu taxiid maala yamiilu annaasu qad maaluu ilaa man cindahu maalun waman laa cindahu maalun facanhu naasu qad maaluu haye shaaba oo barxa mise ciraa shaabad waa laba macno ma baraxa mise waa cirada waa cirada eeg shaaba hadday ciro tahay unbay tena noqonaysa hadday barax tahay waxaa wey lashawman min xamim oo waa wow bay ku bugtaa haye xabad quraan kuu dhiman qaala yaqiilu oo qaala odhaaha mise seexad qayluushi ah seexda jazaaka allahu khayra qaala wuu seexday haye afartiina cabdiweli baa inoogu daray culimo waad arkaysiin facalo oo muctalulcayni bilyaaiya shardi loo xidhayaa miyay jirtaa facala oo muctalulcayni bilyaai ah wax shardiya oo loo xidhayaa miyey jirtaa facala oo muctalulcayni bilyaai ah wax shardiya oo loo xidhayaa miyey jirtaa male shardi wax kelmada ah oo ka shaadoobay miyey jirtaa maxaa shaadoobay xabad ficila xabadaasina waa maxay shaaa halkii yashiiu laga odhan lahaa bay ka noqotay yashaau bay noqotay yashaau ayay noqotay soo caynkaa ma aha waxaa laynaga rabaa culima haddana waxaa laynaga rabaa haddaba ayla socotiin baan umalayn facala kelmaddaa shaaa ah welibana sura culimada sarfiga way isku khilaafeen qola waxay tihi waa shaad qolina waxay yidhahdeen waaba ficila waa masale khilaafiya marka xagga sarfiga waxaad eegtaa facalo oo muctalulaami bilyaai abal hadday noo eega facalo oo muctalulaami bilyaai ah muctalulaami bilyaai tusaalaheegu waa maxay muctalulaami bilyaai markay tahay waa ataa oo kale yaa toban tusaale inooga soo qaadanaya ataa toban tusaale yaa ataa inooga keenaya ataa wuu yimid cabdirashiid maasha allah ninkaasi waa soo dadaalay ataa cabdirashiid o idaa khayrkaa laynala qaybsadee waa aryaa kale oon ahayn cabdirashiid ataa waa facal oo muctalulaami bilyaai ah yaa toban tusaale ka keenaya ashra kalimaat min hada اlwaزn man yuxaawil ashra kalimaat cabdulqaadir nacam istaag waaye waa xakaa wuu ka sheekeeyey ramaa wuu toogtay mashaa wuu lugeeyey ataa wuu yimid afar baan hayaa maxaa tidhi waay anyara fikira buu yidhi yar daaya waa sax hadaa waa an yada shardigii baa ka bax ayaa laga waayey an baad hadda haysaa inaga daa casaa shantaasaad ku daysanaysaa waar isku yaraday saddex xarafun ku dhawaaqo ka dambe alifad ugu dhawaaqaysid way kuusoo wada boodboodayaani kuusa wada bodbood hadaad hadaad saa ugu dhawaaqdo yar eegun is tidhaahdo jaraabaa agtaada taalla jaraa lix yaa ku daraya afarta dhiman afar midh nacam maxaa tidhi sajaa haye xadaa qalaa qalaa oo qura ayaan kuu saxayaa xadaadu wowbay ku bugtaa ya kuma bugto waa yaxdu sajaada lafteeda inaga daa kolkaa bal dib ugu noqo qalaadaasina shaad bay noqotay saddexdaba inaga tuur <laughs> waayahay haye abaaduna shaad bay noqotay eg waad fiican tahay runtii xaqiiqatan waa sax isku eego isku muxaawale jara wuu sheegay haddaad laakiin halkaa ra'da u nuun ka dhigto xabad bay noqonaysaa may janaada halka radun haddaad nuun ka dhigto waa xabed may janaa janaa waa gartay waa jinaayadii dhaawacii waa kow ama midhihii la goosanayey waa kow khalaadu waa wow waa sida namaa oo kale wow bay ku bukaan yaklu namaa yanmuwe janaana yajnii bay noqonaysa xabed baan kaa hayaa janaa yajniia haddaad baa tidhaa war yabi hardigii baa laga waayey lakin haddana shuratlkasri ka soo aroortay waa sa waa facalo muctalcayni bilyaaya may la socotaa hadda haye haddaan anaa idhaa ka waran anaa yani alam yani liladiina aamanuu an takhshaca qulubuhum lidikr اllah ana yani haye haddaan idhaa canaa ka waran canaa wuxuu ujeedaa ana yacni afartiiba may naga dhan yihiin culimo shukran jaziila bal haddaba aynu cashirkeenan eegno cashirkii hore ayaynu ku yar leexanay in yar oo su-aale ah baynu ku yar leexanay bal cashirkeenan aan eegno culima noocun yugsar saw inagama dhammaanin maxaynu bilaabanaynaa noocun yudam saw maaha yafculu noocii ku imanayay yafculu nooca ku yimaadaa waa shan baan idinku idhi waad soo qorateen shantaba horta ma soo qornay shanta qaybood ee yafculu ku timaad maxaa u horreeyey nooca yafculu ku yimaad shantiisa mudaacaf mucadaa waynu soo qaadanayba maynaan soo dhiganin shardi buu lahaayo shardigiisu muxuu ahaa mudaacafkaa an yakuuna mucaddan shaad buu lahaayo shaadkiisa imise kelmadood baan soo dhiganay toban baynu soo dhiganay toban kelmadoodoo shaada ayaynu soo dhiganay oo mudaacafkaasi u lahaa waa mudaacaf mucadaa waa ko waa dama yadumu oo kale ama radda yaruddu oo kale ama salla yasulu oo kale waa mudaacaf mucadaa o ka labaad waa facalo oo muctalulcayni ah, sida qaala oo odhaahdaa maxaan ku mudaaricayni qaala yaquulu saama oo wuu soomay ah ku mudaaricayni yasuumu qaama oo wuu istaagaya ah, maxaan ku mudaaricayni yaquumu wahaakada laba ficil baynu ka saddexaad ka saddexaad waa muctalulaami bilwaawi sida tusaale ahaan dacaa yadcuu danaa yadnuu wahaakada dacaa yadcuu danaa yadnuu ka afraad maxaan ku tusaalaynay halabat lmufaakhir waa ninka badiya baynu nidhi sida tusaale ahaan sabaqada oo marka tartanka lagu galo yasbuqu aad odhanayo yasbuquni wuu iga bediyey aad odhanaysid ka shanaadee u dambeeya shuhratu damo haddaba culimo shantaa qaybood baa horta yafculu ku timaad mudaacafka mucadahaa ah, facalo muctalulcayni bilwaawiya facalo muctalulaami bilwaawiya facalo oo halabatulmufaakhira facalo oo shuhratu damaa ah, shantaas ay yafculu ku timaad shantaa qaybood culimo waxaad meel inoo dhigtaa mudaacafka mucadahaa ah waan soo dhiganay shardigiisa iyo shaadkiisa iyo qiyaaskiisaba waan soo dhiganay saddexdaa qodobunbaa mudaacaf mucadaa lagaa rabaa inaad ka barato mudaacaf mucaddaa qiyaaskiisu waa maxay waa yafculu shardigiisu waa maxay waa mucadanimo shaadkiisu waa maxay waa toban kelmadood toban kaba dusha ma ka haysa ha mudaacafkaa mucadda halkaa inaga dhig facalo oo muctalulcayni bilwaawiya iyo iyadoo muctalulaami bilwaawiya labadaasina yafculu bay ku iman tusaalehoogu waa qaala qaala waa muctalulcayni bilwaawi ilan waa qawale eh yaquulu yaquulu markaan idhaha asalkeegu yaqwulu buu ahaa yaquumu asalkeeguna yaqwumu buu ahaa yaqwumu buu ahaa ka labaad wuxuu noqonayaa calaa ama dacaa ama danaa ama jalaa ama ama khalaa khalaa yakhluu baan odhan haddaba bal intaa ila eg wlmudaaricu oo min facalta waad fashay ka in jucila haddii laga yeelo alwaawu wowda haddii laga yeelo caynan cayn haddii looga yeelo lahu mudaarica ow amase laaman laamba haddii looga yeelo yujaau waa lala iman bihi mudaaricii ayaa lala iman madmuuma caynin caynkiisa kiiyoo la daminayo wahaadaa kan alxukmu ee xukunka ah qad budila waxa la siiyey limaakii ayaa la siiyey yadullu tusinaya calaa fakrin faan tusinaya walaysa lahu kii yuuna u sugnayn daaci luzuum inkisaari alcayn caynka hoos dhabankiisa luzuumkiisa shay u inoogu yeedhaa naxwu qala oo kaleba weeyaani qalaa oo kaleba weeyaani wuxuu yihi sheekhu halkan markuu ka hadlayo wlmudaaricu mudaarica wlmudaaricu mudaaricii min facalta waad fashay ka ahaaday mudaarica min facalta ka ahaaday facalta ta'daa gabaygaa lagu buuxinayaayo gabaygaa inaga jabaya haddaan gabay buuxin ayna ujeeddadeennu ahayn waxaynu ugu dhawaaqaynaa wlmudaaricu min facala dhawaaqa maxaynu ka dhiganaynaa baynu nidhi wlmudaaricu mudaarica oo min facala facalo ka ahaaday waa mudaarica facalo ka sugnaaday facala mudaarica facalo weeyaan facalo mudaariceega min facaltada tadan gabaygaa lagu buuxinaya wlmudaaricu mudaarica oo min facalta facalo ka ahaaday ama waad fashay ka ahaaday in jucila haddii laga yeelo alwaawu jucilo naaibu faacilkaygu waa alwaawu jucila laba mafcuul bay qaadataa in jucila caynan lahulwaawu sowma haysid caynantu waa mafcuulu aanigii alwaawdana waa mafcuulu awal naaibu faacila kolka alwaawu baad soo horreysiini in jucila haddii laga yeelo alwaawu wow haddii laga yeelo caynan caynna looga yeelo lahu mudaarica ow laaman ama laamba looga yeelo yujaau bihi waa lala iman waa lala imanaya madmuuma caynin caynkiisa kiiyoo la daminayo caynkiisa ayaa la damin oo yafculu baa lagu keenayaa laba qaybood baan culima halkaa haddaba ku aragnay labada qaybood ee halkaa aan ku haynaa waxa weeye facalo oo muctalulaami bilwaawiya tusaalaheegu waa dacaa daa macnaheegu waa maxay ficilku markuu daa yahay maxaynu nidhaahnaa daa wuu beriyey baynu odhan daa wuu beriyey ama daa wuu dhawaaqay maxaynu ku mudaaricaynaa haddaba dacaada yadcuu baynu ku mudaaricayni yadcuu tusaale labaad khalaa oo wuu maran yahay a maxaan ku mudaaricaynaa khalaa oo wuu maran yahay amarkaan keenayno maxaan khalaa ku mudaaricaynaa yakluu baynu ku mudaaricayni yakluu wuu madhnaanayaa baynu odhan waa khalaa yakluu maxaynu ku mudaaricaynaa maala hazaa wuu duulay markaan doonayno inaan mudaaricayno haza wuu duulay yakzuu wuu duulayaa baynu ku mudaaricayni cazaa wuu u nisbeeyey shaygii markaynu nidhaa maxaan ku mudaaricaynaa cazaa yaczuu wuu nisbaynayaa ayaynu ku mudaaricayni wahaakada haddaba waa muctalulaami bilwaawigii shardina male shaadna male siday culimadu u badan yihiin ragga qaarkood baa yidhi shaad buu leeyahay aynu nidhaahno waa muctalulaami bilwaawiga muctalulaami bilwaawigu shardi iyo shaad toona male ragga qaar baa shaad sheegay daxaa iyo ereye lamid a culima waxaa jira muctalulcayni bilwaawi baa jirta mid la yidhaha muctalulcayni bilwaawi ayaa jirta waa ficil caynka ka buka wuxuuna ku bukaa wow tusaaluhu waa qaala wuu yihi qaala wuu yihi maxaan ku mudaariceeyaa yaquulu yaquulu haddaba yafculu in lagu sarjaraa loo baahan yahay asalkii waa maxay yaquulu yaquulu asalkii muxuu noqonayaa yaqwulu buu noqonayaa yaqwulu yaqwulu markaan idhaha wowga damihiisii ayaan fa'da oo qaafkaa ah usoo raraya markaasaan yaquulu odhanaya yaquulu baan odhanaya waxaa lamida ficilka laaba wuu warwareegey laaba wuu warwareegey maxaan ku keenaa yeluubu baan ku keenayaa yeluubu wuu warwareegayaa yeluubu wuu warwareegayaa waxaa lamida laata wuu qooyey basada oo kale marka la qoynayo ayaa laata loo isticmaalaa laata wuu qooyey maxaynu ku keenaynaa yaluutu baynu ku keena yaluutu wuu qoynayaa yaluutu wuu qoynayaa haddaba ereyada noocaas oo kale ah shardina ma jiro shaadna shaadna ma jiro baan doonaya wax shaada oo ay leeyihiin ma jiro shardigana xabad baa jira waxaa loo shardiyaa ficilku markuu muctalulcayni bilwaawi yahay muctalulcayni bilwaawi shardigiisu waxa weeyaan allaa yakuuna muctalulaami bilyaai maxaynu shardigii ka dhignay markuu yahay muctalulcayni bilwaawi muctalulcayni bilwaawi markuu yahay waxaynu shardigii ka dhignay alaa yakuuna muctalo laami bilyaai hadduu caynku hadduu caynku wow noqdo laamku yuuna ya noqonin sida tusaale ahaan rawaa wuu wariyey rawaa ma haysaa rawaa rawaa asalkeegu waa rawaya rawaya haddaba rawayo markaan ugu dhawaaqo ereyga ra'di ihi muxuu noqonaya rawayo markaan ugu dhawaaqo ra'du waa maxay fa'dii waa xarafkee fadii waa ra'da cayinkiina waa xarafkee cayinkiina waa wowga laamkiina waa xarafkee waa ya-da haddaba wowgaasi wuxuu dame keeni rawaya markaan ugu dhawaaqo wowgaasi wuxuu dame keenayaa oo yafculu uu keenaya in loogu dhawaaqo haddii laamka dambe una ya ahayn nasiibka hadda laamkiina ya maaha rawaa yarwuu lagu keeni maayo waa mamnuuc maxaa lagu keeni rawa yarwi baa lagu keenaya yarwi waayo shardigiibaa dee laga waayey anlaa yakuna muctalalaami bilya buu shardigu ahaa anlaa yakuna muctalalaami bilya waayo hadduu ficilku laba meelood ka bukoodo caynka iyo laamka hadduu ka bukoodo waa qof xanuunsanayo laba qaliin u baahan qofku hadduu xanuunsadu laba qaliin u baahdo mar miyaa lagu wada sameeyaa labada qaliin mise waa lakala haddii labadaada indhood la qalayo dee lagu wada qali maayo kolla taasaa laguu qali markaad ka bogsatana taa kale laba xarfu hadday kelmadda ku dhacaan iclaalkooga mar qura lama wada sameeyo waa in la kala duwaa oo marna kaa la iclaaliyaayo kaa la yidhaahdaa ha la iclaaliya ka kalena ha la tasxiixiyo marna ka kale kolkaa wowgii baa la tasxiixiyey awooddiina yadii baa la siiyey si kale haddaynu u dhigno rawaada waxa ku kulmay oo ku doodaya laba kelmadood oo midiba uu doonayo shay gaara wowgu wuxuu doonayaa in yafcuulu lagu keeno yafcuulu oo caynka la damiyo ya-da laamkuna dee waynu soo dhiganay hadaa iyo ataa iyo rama iyo yarmi waxay doonaysaa in caynka la kasriyo yafcilu laga dhigo caynkay isku haystaan wowga iyo wowga iyo ya-duba caynkay isku haystaan waxaa la siiyey awooddii wowga inta lagadi laga qaaday ayaa yada dambe la siiyey oo waxaa la yidhi ya sidaa doonaysa ha laguu yeelo yafcilu baa markaa loogu keenaya aan macnaha bal hadda isla eegno wlmudaaricu mudaarica min facalta facalo ka ahaaday in jucila hadii laga yeelo alwaawu wow hadii laga yeelo caynan cayn hadii looga yeelo lahu isaga wlmudaaricu mudaarica min facalta waad samaysay ka ahaaday in jucila hadii laga yeelo alwaawu wowda hadii laga yeelo caynan cayn haddii looga yeelo lahu mudaarica ow amase laaman laam looga yeelo yujaau waa lala iman bihi mudaarica madmuuma caynin caynkiisa kii oo la daminayo ayaa lala iman madmuuma caynin wa haada alxukmu xukunkan wa haada alxukmu xukunkan qad budila waxa la siiyey limaa yadulu calaa fakrin in sha allah wa haada alxukmudani waa halabatulmufaakirkii khalamatulmufakhirku insha allah cashirkeenna dambe ayuu noqon doonaaye labadaa qodob ee hore ayaynu maanta ku daysani waxaynu dhiganay laba nooco noocon yudama waa labadee facaladu markay tahay he muctalulcayni bilwow waa ko muctalulaami bilwow labadaasaa yafculu ku imanaya shaad male baynu nii labaduba mid baa xabad shardiya leh ta xabadda shardiga lihi waa tie waa facalo oo muctalulcayni bilwaawiya ardayay halkaa ayuu cashirkeenu inoogu joogayaa beydkaa ayaynu maanta insha allahu tacaala ku daysanay laakiin waxaad samaysiin bal kitaabka qur-aankaa inoo soo yaro saara si aynu u ogaano cashiradii aan soo dhiganay ilan dhowr cashir markaad dhigato waxaad ogaanaysaa sarfigii inaad waxoogaa ka haysatid arday qur in yar inoo soo saara suurad baan bal hadda baadhaynaa laba daqiiqo ayaan suurad ku baadhaynaa hal suurad ayaan inoo soo qabani anigana iisoo dhiiba maalan waxaad inoo soo saartiin waxaad inoo soo saartiin suuratu qaaf qaaf hadda eega aayadaha qaaf ku jira ma haysiin suuratu qaaf ma haysiin sow qaaf ma haysiin boga qaaf ma haysiin eh, bal cajibuu an jaaءahum mundiru minhum faqaala alkaafiruuna haada shayءu cajiib aayaddaa labaad hadda fiirsada aayaddaa labaad saddex ficil oo ficiladii aynu dhiganay baa ku jira laba waa facala midina waa facila bal cajibuu waxay la yaabeen an jaaahum inuu u yimid mundirun midiga oo minhum iyaga ka tirsan faqaala alkaafiruun degdeg bay gaaladii u yidhaahdeen haadaa shayun cajiib waa wax lala yaabo gaaladii degdeg ereyga degdega waan arkaynaa ereyga inoo faa'iideynaya haddaba aayaddaa saddex baa inoogu jira ficil oo ficiladii aynu dhiganaya midi waa facila haye sheegaya xabadda ficiladee ku jirta ardayga igu dhow waa ajiba ficila saddex iyo toban bay uqaybsamaysay waa midkee cajiba saddex iyo tobankii qaybood midkee buu noqonaya may ficila maxaa tihi sheekh war ficila sow iyo toban ma ahayn shan saxiixa iyo iyo sideed muctala sow ma ahayn bal sheega haddaa o saddex iyo tobankii midkay tahay ficila cajiba ya waa salim weeyi maxaa lagu mudaaricayni cajiibe haddaba yaa mudaaricayn kara il mudaarica waynu baranay ficile maxaad tidhaahdeen yacjibu ma idhaa waa khalad yucjibu ma idhaa waa khalad haye yacjabu bal cajibuu an jaaahum mundiru minhum faqaala alkaafiruuna haada shayun cajiib laba facalaa ah ayaa ku jira yaa soo saaraya labada facala maxamed cabdiwahaab labada facala soo saar ee aayaddaa ku jira midi waa jaaa ya midina waa nadara waa jaaa iyo qaala sax jaaa iyo qaala labadaasa laba facalaah facala sidaynu ogeyn saddex qaybood bay u qeybsamaysee jaaa saddex iyo waa midkee muctalulcayni bilyaai mudaariciigu ma noocun yugsar ba mise waa noocun yudam mise waa noocun yuftax mise waa noocun dulwajayn noocun yugsaru mudaaricee yejiiu asalka yejiiu sheeg yejiiu iclaalka ku dhacayna waa maxay naqlu xarakati اlcayni ila fa jazaaka allah khayr haye xabadda kale ku muctalulcayni bilwaawi ma noocun yugsar ba mise waa noocun yudam mise waa noocun yuftax mise waa noocun dilwajayn noocun yudamu mudaaricee yaquulu asalkeega sheeg yaqwulu iclaalka dhacay raaci naqli maxay ayaa fa'da loo raray faqaala alkaafiruuna haada shayun cajiib aayaddan kale bal hadayla eega sheekh abdi sheekh cabdiweli dhinaca geeska ayaan insha allah aidaa mitna wakuna turaaba dalika rajcu baciid aidaa mitna wakuna turaaba dalika rajcu baciid sheekh cabdiweli istaag insha allah aayadda eh, aidaa mitna wakuna turaaba dalika rajcu baciid waxaa ku jira laba kelmadood oo labada kelmadoodba ay midina faciilo tahay midina facalo tahay mise waxaan idhaha laba kelmadood oo labaduba facala ah. bal saa doonto aanu dhige aayadaaba liiga jawaab aidaa mitna wa kuna turaaba dalika rajcu baciid waa mitna haddaba mitna waa nooce waa midkee mitna waa eh, mafacala mafacila mafacula mitna waa facala saddex iyo tobankii facalana waa midkee muctalulcayni he muctalulcayni bilwaaw culima ka warrama haye muctalulcayni bilya jazaka allah khayr waxaad ogaataa sheekh cabdiweliyow halkaa haddaan ku yar noqdo ficilku maata ayuu ahaa ficilkan labadaba wuu noqdaa siduu cabdiwelina sheegay wuu noqdaa sidan kalena wuu noqdaa laakin hadday tahay muctalulcayni bilwaawi mutna baa la yidhaahdaa eeg wax kastoo muctalulcayni bilwaawia xarafka koobaad baa la godaa qaala maxaad o dhan markaad naa ku darayso ma baan odhan mise qulnaa eegay hadduu wow ku buko xarafka koobaad waa la godaa hadduu ya ku bukona xarafka koobaad waa la kasriyaa hadda baaca maxaan odhan ma baan odhan mise bicnaa baan odhan maxaan ugu dhawaaqayaa bicna haddaba idaa mitna markaynu nidhaa waa facalo oo muctalulcayni bilyaai awey ah maata kolkaa mudaariceegu muxuu noqonaya yamiito oo kaleu noqonaya laakiin waxa fara badan yamuutu baa fara badanoo yamuutudaasi waa muctalulcayni bilwaawi oo idaa mutna in la yidhaha bay ahaan lahayd markaa marka sidan oo kale laga dhigayo halka culimada qaarkoodna ka yidhahdeen waaba ficilaba oo yamaatu in la yidhaha bay ahayd markaana ku soco xabad kalaa dhiman halkaa wa kuna turaaban kuna waa kaana waa ficilkaasi waa wasankee facala saddex iyo tobankii qaybood muctalul muctalulcayni bilwaawi jazak allah khayr in sha allah eh, waxaad ogaatiin aayadaha inaad idinku soo akhridiino hadda waxaynu maraynaa heer aynu suurad suurad u eegi karayno oo aynu u sarfiyayn karayno sidii naxwaha baan usoo sarfiynay in sha allah wa shukran jaziila halkaa inoogu joogo wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam